alxamdu lilah rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbihi aجmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllah albaab الthani sifatu man tuqbl riwaayathu wma yatacalaqu bidalika min aljarxi wاtacdiili wuxuu ku saabsan yahay baabkii labaad sifatu man qof tilmaantiis tuqbalu la aqbali riwaayatuhu qofka riwaayadiisa la aqbalayo xadiidka uu ku jiro la aqbali werinta uu werinayo tilmaanta uu leeyahay qofkaas la aqbalayo ilan waxaan ka soo hadalnay xadiitd lmaqbuul sifatu man man tuqbalu riwaayatuhu marka qofka la aqbali ee riwaayadiisu ay maqbuulka noqoni qofkaa waa tilmaantee tilmaanta uu leeyahay wamaana waa ku saabsan yahay tacalaqu ku tacaluqa bidalika arrinkaas oo min aljarxi watacdiil haddii la yidhahdo hal tilmaama raawiga laba mid unbuu soo geli inuu noqdo qof majruux oo la jarxiyey ama inuu noqdo qof mucadal oo la tacdiiliyey ama la tawthiiqiyey labada mid unbuu noqon marka waa in jarxigii iyo tacdiilkiina laga hadlaa raawigiina laga hadlaa goorta la aqbalay riwaayadiisa wa fiihi baabkaasi waxaa gudihiisa ah halaathatu fusuulin saddex fasal alfasl اlأwl faslka u horeeya fi raawi buu ku saabsan yahay <clears throat> qofka wax warinaya wa shuruuطi qabuulihi iyo shuruuda lagu aqbalayo inuu raawi la aqbali noqdo shuruudda laga rabo asaga alfasl الthanي faslka labaad fikraة caama aragti guud buu ka hadlayaa oo ku saabsan can kutub اljarxi wاtacdiil kutubta kutub اljarxi watacdiil la yihaahdo yo aragti guud lagaa sinaya fikra caama fikrad guud baa lagaa siin alfaslu thaalithu fasalka saddexaad maraatibu ljarxi watacdiil jarxiga ragga la jarxinayo wax laga sheegayo isku martaba ma aha maraatib wey tacdiilkuna maraatib buu leeyahay ayana laga warrami doonaa alfaslu alawal fi raawi wa shuruudi qabuulihi wuxuu ku saabsan yahay raawiga iyo shuruudda lagu aqbalo muqadima tamhiidiya hordhac gogoldhig ah muqadima waa hordhac oo tabhiidi oo gogoldhigahoo waxaa soo socdaa loo sii gogoldhigayaa culaa musanifku bima ana xadiida rasuuli illahi sal l slam bima ana xadiida rasuuli illah in xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yahay yasilunaa midna soo gaaray can dariiqi ruwaati ruwaada dariiqooda iyo wadadooda umaan xadiista nabiga ku helay dariiqala ku heshay inaga nabiga meeqaa noo dhexaysa intaasoo qarnimaa noo dhexaysa kuwa kutubta alifay iyo xadiidka ay ka hadlayaana intaas raawi u dhexeeya marka bima ana adbima ana xadiida rasuulillaah bima ana xadiida rasuulillaah in xadiidka nabiga calayh salaam uu yahay darteed yasirunaa midna soo gaara can dariiqi ruwaati naga soo gaaro daraaddeed yaa fahum nimankaa ruwaadda ah alrakiisat اluulaa ay noqdeen tiirka u horeeya ee ku saabsan fi macrifati sixati alxadiid xadiidka asixidiisa garashadiisa inuu saxiix yaha lagu garto jiirka u horeeya iyo udubaxaadka u horeeya waxaa weeyaan waa ruwaadda aw cadami sixatihi xadiidka inuu saxiix unan ahayn iyo inuu saxiix yahay macrifada iyo waddada lagu garani hum uruwaatu wey fahum ruwaadu waxaa weeyaan waa goboldhig hadeeyo wuxuu ku leeyahay xadiid horta xaggee nagu soo gaara xadiidka nabiga see nagu soo gaaraa can dariiqi ruwaad kol haddii can dariiqi ruwaad nagu soo gaadho waan ogaanay xadiidka waxaa lafdhabar u ah in la ogaado ruwaada sixadooda iyo cadamu sixatihim ayaga inay yihiin dad hiqa ah oo lagu kalsoon yahay xadiidkii baa saxiix ku noqon inay yihiin dadaan hiqa aheenna xadiidkii baa daciif ku noqon cadamu sixa ka dhalan fa hum rakiisatu luulaa dicaamada iyo tiirka u horeeya ee ku saabsan fii macrifati sixati alxadiid xadiidka sixadiisa garashadeeda wey o cadam sixati lagu garanayo inuuna asixin lidalika sidaa darteed inay ruwaadu yihiin rakiizada hore iyo tiirka hore saa darteed bay ihtama waxay ihtimaam siiyeen oy ku dadaaleen culamaau lxadiidi xadiidka ragga warinaya culummada u yaqaana biruwaati bay ku dadaaleen culamaa lxadiid dadka xadiidkaasi cilmiga la yiraahdo yaqaane culamaa lxadiidka la yiraahdo waxay ku dadaaleen biruwaati ruwaadday ku dadaaleen maxaa yeelay xadiidku wuxuu xadiid ku noqon raawiga un wa waxay shardiyeen liqabuuli riwaayatihim ruwaadda aqbalka riwaayadooda la aqbalayo ruwaadda riwaayadooda in la aqbalo waxay u shardiyeen shuruudan shuruud daqiiqatan qarsoon ama hooseysa ama xeel dheer shuruudaasoo muxkamatu muxkamatan muxkamatan shuruudan bay u shardiyeen shuruudaasoo daqiiqatan daqiiqa oo xeel dheer shuruudaasoo muxkama oo muxakama labadaba iyadoo muxkama oo la sugay tadullu tusaysa calaa bucdi nadarihim culamaa ulxadiid aragooda inuu aada u dheer yahay ildherar inay ildheer yihiin wa sadaadi tafkiirihim fikirkooduna uu sawaab yahay oo uu toosan yahay ayay tusaysaa markay ruwaaddii ay istihdaafeen oo ruwaatulxadiidkii ay ka shaqa dhigteen oo inuu xadiidka maaragtay saxiix noqdo iyo inuu daciif noqdo ruwaadda inayyiin ay ogaadeen kadibna shuruud daqiiqa oo muxkamo suganna ay u dejiyeen waxay tusaysaa tadullu calaa bucdi nadarihim aragooda inuu dheer yahay wa tafkiirihim fikirkoodana inuu sawaab yahay waxaasoo shuruuda waxay tusi ay dejiyeen iyo qaabkay u dejiyeen iyo siday u tixgelinayaan qofka u taxraacayaan inay maratay aragtida culimmadu aad u dheertay tusaysaa wa jawdati ariiqatihim iyo wadadooda ay qaadeen tayadeeda wadada jawdada waxaa la dhahaa shayga tayada uu leeyahay iyo wanaagiisa jawda la dhahaa marka dariiqa ay qaadeen ee raawiga iyo shuruuddiisa ay ugu dejiyeen waxay tusaysaa jawdatu dariiqatihim wadadaada ay mareen wanaagga ay leedahay iyo siday taga u leedahay dayb wa haadihi shuruudu shuruudan ayada ah allatii shuruud ay ishtaraaduuhaa culamaau lxadiis ay shardisteen fi raawi raawiguna ay u shardiyeen wa haadihi shuruudu washuruud lukhraa iyo shuruuda kale allatii ishtaraaduuhaa ay u shardiyeen liqabuuli اlxadiidi xadiidka aqbalkiisa iyo walakhbaari liqabuuli lakhbaari akhbaarta aqbalkeeda u shardiyeen lam tatawasal maynan gaarin ilayhaa shuruudaasi ayu milatin diin kale oo min almilali diimaha ka mida diin diimaha ka mid oon diintan islaamka aan ahayn iyo culamaau lxadiid shuruudda ay u dejiyeen lisixati alkhabari cadami sixatihi raawiga shuruudda loo shardiyey shuruudda ay u shardiyeen ahad ummadihii kale iyo milooyinka kale iyo madaahibta kale oo gaaray ma jirto wax kaga horeeya ma laha si khabarku uu khabar uu noqdo lagu kalsoon yahay lam tatawasal shuruudaa maynan gaarin ilaha shuruudaasi ayu milatin milo kale oo milo kasta oo min almilali milooyinka ka mid a ah. xataa fi hada alcasri xataa casrigan aladii casrigan aan ku nool naho yasifuhu asxaabuhu asxaabtiisa ay ku tilmaamaan bilmanhajiyati wadiqa ay ku tilmaamaan casru lmanhajiya ah, wa casru diqa ah, yani manhajiyada waxaa weeyaan dariiqa iyo wadooyinka wax lagu ihbaatiyo ama wax lagu sugo ama wax ay ku saxmaan ayaa meesha u dambaysa la gaaray diqadii baa la gaaray iyo arrinta ayada in si daqiiqa ah oo sugan loo loo dejiyo ama loo raaco ayay kuleeyihiin marka manhajiye iyo diqan ku soconnaa fi lakhbaari marka wararka iyo akhbaartii ay ka hadlayaan ayay leeyihin qaab manhaji oo qofna aan maaragtay loo eh, muxaabaad loo samaynaynin qofna aan xadgudub lagu samaynaynin warka siduu ahaa un in loo soo naqliyo ayay sheegtaan marka wuxuu leeyahay xataa casrigan alladii yasifu asxaabu bilmanhajiyati manhaj wanaagsan oo toosan iyo dariiq wanaagsan iyo wadiqa wado laga baaraandegay oo daqiiqa ayaa wax ku naqlinaa ay leeyihiin xataa maynan gaarin weli culamaa alxadiid siday u dejiyeen khabarka la aqbalayo iyo midkaan la aqbalanin iyo shuruudii iyo rawi waxay u dejiyeen iyo jawdadeeda maynan gaarin bu kuleh fa inahum nimankan dambe ee casrigan haddaan ku noolnaay ee almanhajiya wadiqa isku tilmaamay lam yashtarituu mayna shardisanin fii naqlati alakhbaari akhbaarta ay warinayaan naqlinteeda ashuruud alatii shuruudii oo mayna shardinin ishtaradahaa ay shardiyeen culamaau lmusalaxi fi raawi culamaau lmusalax shuruudda ay raawi u shardiyeen si khabarkiisa loo aqbalo kuwan hadda akhbaarta wariya ee sheeganaya inay daqadii iyo manhajiyadii iyo tasaawiirtii iyo sawtiyaadkii oo la sawiray iyo dariiq kasta iyo wax kasta sheeganaya xataa wax kasta baa sheegtaane qofka warka laga soo qaadayo ee warkiisa isaga aad ummadda lagu baahinayo ee masdarka ah shuruudda warkiisa loo aqbalayo oo mayna shardisanin mayna gaarinna shuruudda culama alxadid mayna gaarin fa inahu lam yashtariduu fii naqlati alakhbaari ashuruuda alatii maynan gaarin mayna u shardisanin ishtaradaa culamaau lmusalax fi rawi u shardiyeen bal walaa aqala minha xataa wax ka yar xataa wax u dhow ka yar xataa maynan gaarin fa bacdu alakhbaari akhbaarta qaarkeed buu ku leeyahy allatii akhbaarta iyo wararka tatanaaqaluhaa ay isdhaafsanayso oo ay qolo qolo u gudbinayso wakaalaat lamba wararka wakaalaadka iyo sharakaadka akhbaarta iyo waxaa ka shaqeeya wakaalaat lamba la yidhahdaaye alrasmiyati kuwa iskala golka iska dhaafa xataa kuwa rasmiga ah ee ama caalamiga sheegta ama xukuumaad iyo duwal riqaabaysoo ilaalisa dabada ku haysa laa yuufaqu biha laguma kalsoonaan karo buu kuleh laguma kalsoonaan karo walaa yurkanu loomana iilan karo ilaa sidqiha runnimadeeda runnimadeedana looma iilan karo wadalika waxaa weeye arrinkaasi bisababi ruwaatiha almajhuuliin ruwaadda khabarka laga soo qaadayo ee majhuulka la garanaynin sababteed yu warkooda uunan ahan war lagu kalsoonaan karo wax runnimadiisa loo leexan karana uunan u ahayn bugre ninka laga soo warinayo waa majhuul ma yaqaano ma beenaala ma hiqa ma cadliba ma dabdiba lama yaqaano dantood maayaga qof kasta way hoos dhiganayan mikrafoonka way ka soo naqlinayaan ayb wdalika bisababi ruwaatiha ruwaadda wakaalat lamba ay wax ka soo wariyaan sababteed almajhuuliina ee jaahiliyayaha la garanaynin daraaddeed buu warkooda wuxuu u noqday war laa yuufaqu biha walaa yurkanu ilaa sidqiha uu u noqday wamaa aafatu lakhbaari ilaa ruwaatuhaa waa war xikmo ah oo mafel iyo maamahaas ka noqday wamaa aafatu lakhbaari akhbaartu aafadeedu ma wax kalaa ilaa ruwaatuhaa u mooyeene khabarka aafadiisu iyo waxa ka ratimi oo salbiyaad iyo dhibaato ah waxay salka ku haysaa qofka warka wariyey qofka asaga qof baa war sheegi beenan waxba ka jirin ummad baa ku halaagsani dad baa ku baabi'i dad baa lagu xiri dad baa lagu dili dad baa dhibaato loo geysani ah, waxbaa ka ratimi waxbaa la diidi waxbaa la ogolaani wamaa aafatu lakhbaari akhbaarta aafadeedu ma wax kala ilaa ruwaatuhaa kuwa warinaya mooyeene marka raawiga hadduu kaa sugmo oo nin fiqaa oo sidqiga oo cadliga oo dabdiga oo lukasada uu noqdo warkiisi war wuxuu noqonaya aan dhibaato ka imaanay in la qaadanayo noqonaya wاlcaksu saxiix wa kahiiru ma yadhar kahiiru maa waxaa badan yadharu inuu muuqdo cadda nasixati tilka اakhbaar akhbaartaasi dadkan casriga hadda jooga ay naqlinayaan ay isdhaafsadaan ee lambaagu ay wadwataan sixa la-aanteedaa muuqanaysa bacda muddatin muddo kadib oo bacda qaliilin wax yar kadibba inay beenhay dhacdaanaysa war la baafiyey oo idaacadaha laga sheegay oo telefishinada laga sheegay oo youtubeyaha la geliyey oo saa'iriclaamka eh, o dhan lagu baafiyey yaa maalin kadib laba maalmood kadib inay beeneed soo baxaysa kuwa kadaba istaagi wuxuu le la sheegay waxba kama jiro ah, warkaa war aan ah, sugnayn wey waxba kama jiro maxaa loo yiri qofka warka warka hore laga soo naqliyaba wax shuruuda loo dejininba wax shuruuda loo dejiyo maba lahaba yaa dejiya shuruudda ugu daqiiqsan ee ugu maaragtay manhajisan ee lagu kalsoonin badan yahay culamaau lxadiid wax gaari ma laha buu kule ilahay hadda dayib intaa wa iska muqadimo shuruudu qabuuli raawi raawiga aqbalkii la aqbalayo shuruudda loo shardiyo in raawigan la aqbalo oo warkiisa la qaato ajmaca aljamaahiiru jamaahiirtu waxay ku ijmaaceen min aimati alxadiidi eeluxadiidka aimadooda kamida iyo wlfiqhi aimati alfiqhi fiqiga aimadooda kamida calaa anahu xaale yushtaradu in la shardiyay ku ijmaaceen fi raawi qofka raawiga shardaani laba shardi oo asaasiyaani oo sal ah, ah laba shardi oo asaasiya oo laga maarmaanah sida asaaska guriga aan looga maarmin labadaa shardi baa loo shardiyaa humaa labadaa shardi ee loo shardiya raawi in la aqbalo alcadaalatu wadabdu wey mudan baa soo maray siyaalo kala duwan baan usoo qaadanay waakaan soo qaadanay qabuulu waradi markaan ka hadlayna alqabuulu waradi <coughs> mara ayagoo qabuul ah ayaa ka soo hadalay oo ninka xadiidka saxiixa warinayo shantii shardi ee loo shardinayay cadaala iyo dabdigiibaa kamid ahaa marka markaa ka hadlayna radiga ayaan soo qaadanay oo labada qofka la radinayo in cadaaladda laga radiyo shan shay aan ku sheegnay iyo in xagga dabdiga laga radiyo shan shay aan ku sheegnay haddana duduubu war labaad su aashaasi oo ka jawaabayo qofka shuruuda loo shardinayo qabuulu riwaayati in riwaayadiisa la aqbalo wuxuu ku yidhi alcadaala yaa u horeysa wayacnuuna waxay oola jeedaan biha cadaalo an yakuuna araawiyu inuu yahay raawigu musliman muslim waa inuu yahay muslimkaasa waxaa soo hosgeli baaliqan waa inuu yahay haddana muslimo keliya ma ahe caaqilanna waa inuu yahay qof muslima oo baaliq oo qaangaara saqiirkii sabigaabaa baxay caaqilkiibaa ayadana shardiya majnuunkii iyo maxtuuhii iyo wixiibaa baxay saliiman waa inuu mid ka nabadgalay min asbaabi alfisqi fisqiga iyo diinka baxa ama daaca ka baxa asbaabta keentana waa inuu iska ilaaliyo dunuubta kabaa'irta iyo macaasida iyo xumaantaas qof maarata ku mashquulsan ku jira waa inuunan ahayn qofkaasa cadli la yidhaahdaa waa muslim saliim ah muslim saliima wey saliiman wuxuu kaloo ka nabadgalay min khawaarimi اlmuru'a muru'ada waa ikhyaarnimada ikhyaarnimada waxaa dhaawaca waa inuu ayadana ka nabadgalo waxyaalaha khiyaarnimada iyo sharafta qofka taana waxay u noqonaysaa waan kaa soo sheegnay xagga maaragtay curfiga iyo caadada iyo makaanka iyo zamanka arrimahaasi u laban waxa dadka maaragtay ay u yaqaanaan ikhyaarnimo iyo sharaf oo markaas aan ku tacalluqin taxriim iyo taxliil gale oon ku tacalluqina laakiin qofka qiimo u yeelaya qofka qiimo u yeelaya haddii laga waayana hoos u dhigaya haddii laga waayana hoos u dhigaya kuwaasa waxaa le khawa almuru'a baa la dhahaa marka muru'ada iyo ikhyaarnimada wixii kharminaya kharmigana waa duleelka maraad isaa u duleeliso <clears throat> kharmi baa la yihahda dhegta neefka hoosaa loo duleeliyo kharmi marka min khawaarim almuru'a <clears throat> ikhyaarnimada wixii duleelinaya oo dhaawacaya shardigaas marka waa shardiga koobaadee raawiga loo shardin alcadaala oo intaasoo shay soo hosgelayso waxay soo hesgeli horta muslim ko waa inuu yahay baaliq caaqila saliim min alfisqiya saliim min khawaarijm intaasaa cadaalad isku dhahaa ba shardiga labaad ee raawiga loo shardin waxaa weeye adabd dabdi baa loo shardiya in wax koobay wayacaduuna bihi waxay oola jeedaan an yakuuna araawiyu raawigu waa inuu yahay gayra mukhaalifin mid aan khilaafeynin lithiqaati dadkaa hiqaada dhexdooda inu kaga jiro hiqaadaasi lagu kalsoon yahay bicadlihim wa dabdihim waa inuuna khilaafin wax baa la gaaraa gaar aho uu ku khilaafay waa inuu la imaanin ummadda dhex kaga jir haddaad maalin walba war hore lahadla imaato oo dadka kaleba ayna arkinoo maqal de waxaad noqonaysaa shaad baad kusoo baxaysaa marka waa inuu yahay dabdi wa xifdiyey inuu xifdiyeyna waxaa ku tusi hayra mukhaalifin lithiqaat thiqaaddama khilaafayo <clears throat> walaa sayi alxifdi ku xifdigiisa wuxuu yahayna waanan ahayn walaa faaxisha alqalati qaladkiisa waa inuu fool xumeen qaladkiisa iyo uu khaldaayo wax faaxish waa inun ahayn faaxishkaa la diidan yahy walaa muafala qof muafalo la daboolana waanu ahayn aflaha ku jirta iyo halmaan walaa kathiira wahmi awhaami awhaam iyo ismoosiis badnina waa inaanu ahayn oo ku badneen shantaad waa shantii aan kusoo maray maxaan kusoo maray a xadiidka marduudka raddun bisababi bisababi ya bisababi dacni hadana dacni xagga kasii ahaa adad bu kasii ahaa labadaba dacni baa laisku dhahaa Eh, alcadaalat walabd labada dhacnu raawi bay yaa kasoo horjeeda dhacniga marka maxaa la dhihi dhacnun bisababi alcadaala iyo dhacnun bisababi bisababi ish adabdi a labadaba dhacni baa lasku dhihi len mogta korka dhacni bay ka yihiin laakiin dhacnigaasa midna cadaalada la dhacninaya oo muslimnimadii baa la waaye ama ma waxaa la waaye istiqaamadii baa la waaye midna waxay noqonaysaa dhacni xagga ku saabsan dabdiga iyo xifdiga fiqadii buu khilaafay sayi xifdi buu noqday faxshuqalad buu noqday muqafal buu noqday kathiir awhaam waxaas o dhan baa soo wada gelaya ayb labadaa shardi marka wa in lahen alcadaalatu waldabd wixii ka soo horjeedana marduud buu noqon haddi bima tahbut alcadaalatu cadaalada aan soo sheegnay maxay ku sugnaanaysaa oo qofka waa cadli marka laleeyahay ama cadaaladiisa la shardinayo maxay ku sugnaataa tahbut alcadaalatu biaxadi amrayn tahbutu waxay ku sugnaataa alcadaalatu cadaalada raawiga biaxadi amrayna laba amar mid kamida ima bitansiisi mucadiliina kuwa wax tacdiiliya oo qofka ay dhahaan waa cadli laga qaato oo warkooda la qaato inay tansiisiyaan calayhaa cadaaladdii ima bitansiisi mucadiliin min culamaa mucadiliin inay caddeeyaan oy tansiisiyaan nas ku dhawaaqaan calayhaa cadaaladdii oy dhahaan qofkan waa cadli ey wuu ku fasiraya an yanusa inuu ku dhawaaqo o caddeeyo culamaau tacdiili culamada culamaau tacdiilka la yidhaahdo ee cadaaladooda iyo tacdiilintooda la qaato ow waaxidun minhum ama qof kamid aho ayaga kamid aho hal baa allah ka dhigee waa inuu ku dhawaaqo calayha cala alcadaala oo u yidhahdo fulanun cadlun hebel waa cadli marka habatat alcadaala cadaalada wa sugnaatay ba waxay kaloo ku sugnaataa wa bilistifaadati faafid iyo washuhrati caambixin ha faafid iyo caambixin qofkiiba waxaa iska meel walbaba laga yaqaana hebel soo maaha hebel waa nin wanaagsan ah, istifaada waxaa faaftay oo meel walba gashay wa caan baxday qof kale isagaa cadaaladiisa caan baxday hebel gaar oo la inuu yii hebel waa cadlina ma jirto nin gaar oo cadaalad way ku sheegay lama hayo lakin ummaddii oo dhan waxay wada aqbashay ninkaa inuu nin wanaagsan yahay faman ishtaharad qofkay shuhrowdo cadaalatu cadaaladiisii bayna ahli lcilmi culamada dhexdooda wa uu faafo afanaa u caleyh korkiisa la ammaano kafaahu dalika arrinkaa waa ku filantay intaasaa ku filan ado hebel baa sheek hebel kadaba sheegay hebel baa masaajid ka sheegay hebel baa wax meel ku qoray hebel baa dad u sheegay taas omaan baahnaba ummaddii o dhan ba haddiiba qabuul iyo maaragtay hanaa iyo wanaag iyo tacdiil ay isku raaceen washaaca thanaau calayhi faafidiisa wanaagiisana amaantiisana waa faaftay kafaahu dalika waa ku filantay walaa yaxtaaju looma baahna oo walaa yuxtaaj bacda dalika looma baahna ilaa mucadilin qof tacdiiliya oo yanusu ku dhawaaqa caleyha cala tacdiil qof gaar ah oo nas ahaan u dhawaaqo hebel waa adli yidhaahdo oo maanaba wadalika raggaa noocaasa waxaa kamid ah shuhrada iyo istifaadada un tacdiilkooda lagu ogaaday mithlu aimati almashhuuriin aimadii mashhuurkahaa ee la caanbixiyey ee la wada yaqaanay kalaaimati alarbaca aimada afarkeed afarteed maali abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed wey ah, wax gaar ah oo hebel ba oma baanan marka ayaga mustafiid wey walmsufyaanayni iyo laba sufyaan sufyaanayn haddii la dhaho waxay ku dhacaan athawri wbnu cuyeyna sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri iyo sufyaan ibnu cuyeynata ibn abi cimraan alhilaali labadaas sufyaan wey walawsaaciy iyo awsaaci oo kale abu camr cabdiraxmaan bin camr alawsaaci imaam shaam wa gayrihim raggaas hadda fiiri wax tacdiil shaksi mucayan oo anyanusa imaam mucayana hebel baasaay hebel baa loo cuskan mahayo ah, istifaadada iyo shuurada ammaantaa faaftay ummadoo dhan ba dhexdooda ay yaqaanaan taasaa ku filan mdhب الxاaفظ ilى بn cabdilbri fi hubut اcadaalة alimam اxaafiظ ibn cabdilbr madhabkiisa ku saabsan fi hubuuti اcadaalati cadaalada waxa ay ku sugnaata markuu ka hadlaayey isaga madhab gaara ayuu leeyahay oo uu leeyahy qofka haddi saa saa la helo cadaalad baa lagu xumbaaraya ra'yu ibn cabdilbr ibn cabdilbr ninka la yidhaahdo yusuf wey magaciisa yusuf ibn cabdilbr abu cumar imaam اlmgrib buu ahaaye ana kula xaamilin saaxib اlistidkaar wاtamhiid wagayrihima min alkutub ninkaa cadiimka qiimaha badan wey xaafidka ah ra'yi ibni cabdilbar ibni cabdilbar ra'yigiisu waxa weeye ana kula xaamili cilmin qof kasta oo cilmi xumbaarsan macruufi اlcinaayati laguna yaqaano alcinaayati tixgelin iyo ku dadaal bihi cilmiga lagu dadaalo lagu yaqaano maxmuulun waxaa lagu xumbaarayaa amruhu amarkiisa cala alcadaalati baa lagu xumbaari xataa yatabayana ilaa uu ka caddaado jarxuhu in la dhaawacay ama wax dhaawaca ilaa la helo saasuu leeyahy kula xaamili cilmin buu yidhi ninkan caalim ba hadduu yahay culmiga xumbaarsan yah macruufulcinaaya cinaaya iyo ihtimaamna lagu yaqaano bihi cilmiga uu ihtimaam siiyo maxmuulun waxaa lagu xumbaari amruhu amarkiisa qofka noocaasa cala alcadaalati baa lagu xumbaari xataa yatabayana ilaa u kacdara jarxuu dhaawacis waxtaja bihi bixadiidi wuxuu xujaystay markuu warkaasaa leeyahay oo qof hadduu culimo yahay diintiina ku dhex jiro ku mashquulsan yahay ee cilmina cilmigana uu cinaayo siiyo waxa weeya waa cadli wuxuu xujaysanaya xadiidkan yaxmilu hada alcilma cilmigan waxaa xumbaari min kuli khalafin khalaf kulligii waxaa ka xumbaari cuduluhu ama min kuli khalafin khalaf kulligii xaggooda cuduluhu baa xumbaaraya ah. <coughs> ila alcilmu yuxmalu min asalafi yaa laga xumbaaraya alkhalafu yaxmalu min asalaf wakulu khalafin waraahu khalaf qofka kasii dambeeya marka nin walbaba cilmigan wuxuu xumbaaraya min kuli khalaf cudulu baa xumbaaraya ah. kuwa cudusha lagu kalsoon yahay ayaa cilmigan xumbaari oo qof walbaba qofka ka dambeeya ka horeya ka xumbaaraya yanfuuna kuwa ayaga cilmiga xumbaaray waxay anfinayaan oo reebayaan canhu cilmiga taxriif alkhaaliid kuwa quruwiga iyo xadgudubka la imaada taxriifkooda iyo dhansaarkooda ay ka ilaalinayaan waxla taxriifiyo la bedelo taxriifkooda ka ilaalin oo ila warsaamayan sidanay ahayd waintixaalaalmubdiliinana way ka ilaalinayaan kuwa wax burinaya intixaalkooda intixaalku waxaa weeyaan alintisaab waa la yihahda nisba sheegasho ay cilmiga u nisba sheeganayaan maca kowni mubdiliin ay yihiin waxaa kaloo lagu fasiraa idhaar wa intixaal almubdiliin kuwa mubdiliinta sharciga burinaya muujinta ay haddana muujinayaan inay hagaagsan yihiin wax wanaagsan ay sheegayaan ayay dadka ka leexin ka ilaalinayaan anfuna waxay anfinaya canhu taxriif alcaaqiliin iyo wa intixaal almubdiliin kuwa mubdiliinta u nisba sheegashada ay diinta u nisba sheeganayaan ayna muujinayaan wax wanaagsan inay wadaan wa ta'wiil aljaahiliina bay dadka ka anfinayaanoo kuwa jaahiliinta ah ee cilmigaba garanaynin ta'wiilka ay shareecada iyo diinta ay sidii saxdee si aan ahayn ku fasirayaan iyo taxriifkooda ayana way ka anfinayaan dadka ayaga ehe cuduusha ehe can kulli khalaf ka soo naqlinaya hadalkaas iska deliishaday marka kol haddiiba la yidhi yaxmulu hada alcilma min kuli khalafin cudulu a ah, dadka ayaga ehe diinta xumbaaraya ee sifadaana iskale taxriif alghaaliin intixaal almubdiliin anfinaya yanfuna waxay anfin taxriif alqaaliina ko kuwa asxaabu lquluwa taxriifkooda intixaal almubdiliin kuwa wax burinaya ama mubdiliinta ahlu baatilkaa waxa ay muujisanayaan ay diinta ay u muujisanayaan inay wanaag sheegayaan wanaagna aynan ahayn ama nisba sheegashada ay u nisba sheeganayaan ta'wiil aljaahiliin kuwa jaahiliinta ta'wiilkooda iyo inxiraafkooda waxaasoo dhan ba hadday dadka ka anfinayaan kuwa noocaasa saa wax u anfinaya waa la qaadanaya warkooda cudul wey waaka muleha cudul baa lagu tilmaamay min kuli khlfin cudulu ba lyidhi wa qowluhu xadiidkana dee waa kahaas ku sheegay ibn cadi fi lkamil wغayri qal craq lahu drq kulaha daciifa laa yahbutu minha shay wax ka sugan male qad xasanu bacd culama lkadar duruqi bay taxsiiriyeen wa qowluhu hada gayru mardiyin wuxuu leeyahy musanifka wa qowluhu ibnu cabdilbar hadalkiisa haadaa ee kanahee uu yiri caadilka waxaa lagu xumbaari qof kastaoo cilmi xumbaaray oo bartay cinaayatulcilmina caan ku ah ayaa cadl lagu magacaabay warkiisaas uu saa yiri iyo xadiidka usoo dariishaday hayru mardiyin mid raali laga yahay hayrkii wey warkaa war saxa maaha cinda alculamaa culamada agtooda lianna alxadiida horta xadiidka uu soo dariishaday lam yasixa ma asixin wa calaa fardi sixatihi inuu ansaxay haddaan ku xunbaa raxataa fa ina macnaahu macnihiisu waxaa weeye liyaxmil baa loo jeedaa waxaa xumbaari maaha ee waxaa weeyaan liyaxmil baa loo jeedaa inshaa loo jeedaa iyo dalab ee maaha khabar ma ah liyaxmila xumbaaro hada alcilma cilmigan min kuli khalafin khalaf kulligii cuduuri waa xumbaaraano khalaf kasta oo salafki ka dambeeyey cuduushiisa un diintaa xumbaaraano ama min kuli khalafin cuduur waa xumbaaraano ayaa loo jeeda dadka cuduusha ee lagu kalsoon yahay waxa xumbaaraano ayagana wax laga qaato bidaliil waxa uu daliila ah inay sidaa tahay annahu yuujadu waxaa la helayaa man yaxmilu hada alcilma cilmigan qof xumbaaraya o hayru cadl isagoon cadli ahayn marka ma ka qaadani qof aan cadli ahan wax xumbaari baa la arkay ma ka qaadanaysa saas weyaan marka waxaa loo jeeda liyaxmil hada alcilma min kuli khalafin khalaf kulligii cuduulahu cudushiis ayaa loo jeeda dadka cudusha waxaad naqliyaano ayagana wax laga qaato kayfa yucrafu dardu raawi raawiga inuu daabid yahay caadil inuu yahay see lagu gara waan soo maray laba shay baa lagu gartaa cadliga tansiis mucadiliin iyo istifaadiya shuhra labadaasa labadaasa lagu gartaa qofka cadliga inuu dabdi yahay ama daabid yahay see lagu garan yucrafu dabd raawi raawiga dabdigiisa waxaa lagu gartaa bimuwaafaqatihi hiqaata dadka hiqaada inuu waafaqo almutqiniina wax sugay fi riwaayati riwaayada gudeeda dadka mutqiniinta ee hiqaada lagu soonyahay inuu waafaqo una khilaafin fain waafaqahum hadduu waafaqo fii riwaayatihim werintooda haaliban sida badan fahuwa ninkaa daabidu daabit baa lagu magacaabi <clears throat> walaa taduru ma dhibaysasi mukhaalifatuhu naadira inuu khilaafo mararka qaar hiqaadii laakiin oo naadirah lahan hiqaadana uu khilaafo mararka qaar oo naadiran badneen taa ayada waxba ma dhibayso fain kahurad haddaysa badato mukhaalafatuhu khilaafkiisa uu dadka hiqaada iyo mutqiniinta wax sugay uu khilaaf hadday badato ikhtala waxaa nusqaamaya dabdu dabdigiisii ayaa khalal gelaya walam yuxtaj bihi laxujaysanna maayo lam yuxtaja bihi la xujaysanna maayo shaad baaba lagu magacabay riwaayadiisa riwaayatu hiqaad buu khilaafay fahiya shaada hal yuqbal اljarxu wاtacdiilu bigayri bayaani sababihi buu ku leey hal yuqbalu ma la aqbali aljarxu jarxiga raawiga la jarxinayo wtacdiilu iyo in la tacdiiliyo raawigan min gayri bayaani sababi asagoo sababtiisa la cadayn ninkan waa fiican yahay baa iska tiri ama ninkan waa xun yahay iska tiri sababtina maya sheegin ma ku filan tahay wuu kala qaaday wuxuu leeya ama tacdiilu xagga tacdiilka marka laga hadlayo fa waxaa la aqbali min gayri dikri sababihi sababu tacdiil in la sheego oma baahna iyadoo aan la sheegin baa la aqbalaya cala saxiixi lmashhuuri sida saxiixa ee mashhuurka ee caanka culamada agtooda caanka ku ah sababtu waxaa weeye lianna asbaabahu asbaab atacdiil tacdiilka sababt asbaabtiisu kahiirata way fara badanta yascabu waxaa culus xasruhaa koobideeda id yaxtaaju wuxuu u baahanaya almucadilu qofka wax tacdiilini an yaquula inuu yihahdo maala lam yafcal kada hebel waxaa ma samaynin lam yartakib kada waxaa ma irtikaabin xumaana Eh, nacam oo yaqul u yihahdo huwa yafcalu kada wanaagaasu sameeya wayafcalu kada wanaagaasu sameeya hakada saasay u baahan waxaasna marka lagama soo koobi karo marka asbaabu tacdiil way fara badan tahay haddii haya sheegsheege noqoto dee qofka maxaasintiisa maanta ala sheego salaaduu tukadaa wuu soomaa wuu zakeeyaa runtuu sheegaa kadaa weeye waa qof wanaagsan xumaantiiyo eh, macaasidu ka fogaadaa khurumuruaado dhan iska ilaaliya waxaasoo dhan in la shubay noqon marka la tacdiilinayo marka waxaasoo dhan oma baanee hebel waa cadli haddii la yiraahdo tafsiir ooma sii baano horaa laga qaadanaya qofka wax tacdiilinayo waa inuu yahay culamaa اlmucadiliin ragga wax tacdiiliya ee culamaa ljarxi watacdiilka yirahdo waa inuu kamid yahay intaasa ku filan tafsiir marka oma baano ama aljarxu jarxigase soo maa qof baa waxaa tidhi hebel laa yuthaqu bihi laguma kalsoona daciif weeye waa majruux baa tidhi waa duran yahay baa tidhi falaa yuqbalu la aqbali maayo ilaa mufasaran in la fasira mooyeen ma jarxisi bara'at اlasli baad ka hor imaatay asalka qofka waa inuu beri yahay wayba qofka muslimka uu beri yahay istiqaamo uu ku toosan yahay wanaagsan yahay sidii marka hore fitrada ugu dhashay qof walbaba waalidkiina ay u toosiyeen islaamnimada ugu toosiyeen wax maarata ka hor imaada qofkii ku sheegaa asagaa laga rabaa inuu fasiro falaa yuqbalu ilaa mufasiran liannahu laa yascudu ma cusla dikrigu sheegidiisa inaad jarxiga sheegta ma cusla maxaad ku aragtay maa laleeh ولأن الناaس ddku يkتلفuن way isu khiلaafayaan في asbاaب الjلح isu khilاaf in marka mفsر u yahy waa laga maarmaan مxaa yeeley waxba dhici karta waxaan qofkan aan dhaawaceen inuu dhaawac u arkaba oo uu ku sheego ولأن الناaس ddku يkتلفuن waxay isku khiلaafaan في asbاaب الjلح jلxiga asbaabtiisa isku khiلaafaan oo markaad tiraahdo qofkan isaga hebel miy ahaa hebel u sheegin hebel waa daciif aad tiraahdo waxaa laga yaaba waxaan waxbaba hayn inaad ku sheegayso ama muxuu sameeyey markaad tiraahdo waxbaad sheegi in waxaad malahaba qof wax yeelaya ma ahe Ah, qof waxba yeeli ma aha faqad yajru isaga kukadinay iska dhahdo isaga kukadinay ah, dadka qaar ilen gaal isaga kukaadiyo dhahayan gaal isaga kukaadiyo nabi maxamed kukaadiy sala allah alay wasalam ah, isaga lagu kaadin karo mise lama kaadin karo iyo masaladaas xadiiska kusoo aroortayba waa aragtay nabigaa kukaadiye alayh isalaatu wasalam marka haddaa aragto qof kaadinayo asagoo taagan waa gaal hadhayn markaaba dad marka waxaa la soo ordaaye marka wala ana annaasa yakhtalifuun waxay isu khilaafayaan fi asbaab aljarxi bay isu khilaafayaan mid baa mid daciifiya wuxuu yiri isagoo faras eryaaya arkay dameer intuu eryaayay er <clears throat> intaas ku daciifiy waliana annaasa yakhtalifuuna fi asbaabi aljarxi faqad yajraxu axaduhum axadkood inuu qof jaraaxeeyaa la arkaa bima laysa bijaarixin waxaan daciifinayn inuun jarxaynin oon dhaawacaynin qofkan inuu ku dhaawacaa laga arkaa oo uu yirahdo war waa daciif waase marka la dhahaana ayan waxba weyn baysan ahayn qaala ibnu salax wuxuu yidhi wa hada inuu jarxigu mufasar yahay dhaahiru war iska cad weeye muqararun la sugay fi lfiqi wa usuulihi buu ku sugan yahay fiqiga iyo usuulkaba waa ku sugan yahay culamad fiq culama usuul wadakara alkhaiibu khaiibkii wuxuu sheegay alxaafidu ahaa albaghdadi anahu jarxiga mufasir inuu yahay madhabu aimati aimada madhabkooda inuu yahay min xufaad alxadiidi wa nuqaadihi ragga xadiidka xifdiyey weliba naqdiga kursi darsaday naqdiga qofka dacfiga la naqdiyo sababu naqdiga arrimahaasi aad ugu xeel dheer mithli lbukhaariyi oo kale wa muslimin oo kale waghayrihimaa raggaa ayaga ah madhabkooda weeyaan jarxigu inuu mufasl yahay walidalika saa darteed ixtaja اlbukhaariyu bukhaari wuxuu xujaystay bijamaacatin koox sabaqa ay hormartay min hayrihi bukhaari keyrkiis aljarxu lahum in la jarxay aljarxu lahum in la jarxeen dad bukhaari hortiis ay rag jarxeen oo wax laga sheegay ayuu soo qaatay oo ka wariya isaga maxaa yeelay jarxigooda markii la dabagala waxaa la waayay inuuna bijaarixin ba ahaynba wax wax jarxaya o dhaawaca inun ahayn walidalika ixtaja اlbukhaariyu bijamaacatin sabaqa hormar min hayrihi aljarxu lahum dad keyrkii ay jarxiyeen ka ckrimata oo kale ikrimata mula bn cabaas wa camr bn marzuqin oo kale waxtaja muslimu muslimna wuxuu xujaystay bisuwayd bn saciid wa jamaacatin iyo koox oo ishtahara dacnu fiihim in la dura ay mashhuur tahay maxaa yeele dacnigoodii baa mufasar noqonin ama intii la dabagalay baa la ogaaday inuunan waxba dhibaato weynsi lahayn wahaakada sidaasuu facala abu daawuudna sameeyey isaguna oo raggu wax ka qaatay rag wax laga sheegay baa ku jira laakiin sheegaas aan wax weynsi ahayn wadalika daalun arrinkan waxay tusaysaa calaa anahum culamaau lxadiid inay dahabuu tageen ilaa ana aljarxa jarxigu laa yahbut inuunu sugnaanaynin ila idaa fusira in la cadeeyo la fasiro sababu sababtiisa buu yihi jarxi aan hayr mufasir la aqbali maayo sidaasay kutusaysaa buu leey <clears throat> hal yahbut ljarxu watacdiilu biqowli waaxidin wuxuu ku weydiinaya musanifka hal yahbut ljarxu jarxigu ma sugnaan watacdiilu iyo tacdiilinta qofka in la ammaano oo wanaag iyo hiqa iyo cadaalad lagu sheego ama in la jarxiyo oo labadaasi wixii kasoo horjeeda lagu sheego biqowli waaxidin hal qof qowlkii ma ku sugnaanaya hal qof ma ku sugnaan hadduu yidhaahdo waa majruux ama uu yidhaahdo waa fiqa asaxiixu buu ku yidhi qowlka laba qowl oo ku jirta masalade qowlka koobaad wuxuu leeyahy asaxiixu sidaa saxiixa anahu shaariya yahbutu ljarxu jarxigu waa sugnaan watacdiiluna waa sugnaan biqowli waaxidin hal qofa imaam maalig oo kale keligii hadduu yidhahdo hebel fiqaad weeyaan uu yidhahdo waa la qaadan ilaa la helo wax jarxiya jarxigiisana uu mufasir yahay a hadduu dhaho waa daciif uu yidhaahdana sidoo kale waa la qaadan <clears throat> hadduu fasiro ba wa qiila waxaa la yidhi laabudda min ithnain siqa tamriid wey qiilada laabudda min ithnain laba qof waa inay sheegaan oo ama ay jarxiyaan ama ay tacdiiliyaan wa hada qowlka labaad ee qiila la yidhi alqowlu waa qowl hada alqowlu gayru muctamadin mid la cuskado gayrkii wey lama cuskanayo wey war la cuskano saxa maaha ijtimaacu jarxi watacdiili fi raawin waaxidin hal raawi ah ayaa waxaa ku kulmay in la tacdiiliyey oo la jarxiyey nina waa ammaanaya nina waxbuu ka sheegaya ida ijtamaca hadday kulmaan fii raawin waaxidin raawi keligiis aljarxu in la jarxiyey iyo watacdiilu in la tacdiiliyey oo fiqanimadiisa iyo cadaaladiisa la sheegay falmuctamadu sida la cuskaday waxaa weeye cinda culamaa xadiid annahu yuqadamu waxaa la hormarini aljarxu baa la hormarin waa goormase idaa kaana markuu jarxiga yahay mufasira mid la fasiray ninkan wanaaga ku sheegaya xumaantiisaan u muuqanin hadduu qof kale uu xumaantiisa sheego oo uuna fasiro yirahda sidaa iyo sidaa iyo sidaasaan ku haynaa tafsiirna uu bixiyo markaa jarxiga la hormari lannaha ziyaadatu cilmi a cilmi ziyaadao ninka kale aan u muuqanin baa kan u muuqatay lakin bishardi waa inuu jarxigaasi yahay mid la cadeeyo mufasara qowlka muctamadka wey ba waqiila waxaa la yihi waa qiilu muctamadki in zaada cadad lmucadiliin <clears throat> dadka wax tacdiilinaya tiradooda hadday ziyaado oy bataan calaa cadadiljaarixiina kuwa wax jarxaya tiradooda ay ka bataan qudima tacdiilu baa la hormarin tirada badan baa qaadan wa huwa qowlu daciifu hayru muctamad buu leh war daciifoo la cuskaraynin wey xukmu riwaayat alcadli can shaksin halkan waxaa laga garaya riwaayat alcadli qof cadliya oo lagu kalsoon yahay ka sufyaaneyn walaaimat alarbaca wa gayrihi min alculamaa almuctamadiin almacrufiin almashhuuriin raggi la yaqaanay ayaa nin wax ka warinaya inuu sheekh hebel wax kaa wariyey wax ma ku tari mise sheekada waa inuu ku tacdiiliye wuu kaa wariye keliya waxba kuma tarayso wuxuu le xukmu riwaayati lcadli qof cadliga ah riwaayadiisa werinta uu werinayo can shaksin qof uu ka werinayo inuu ka wariyey shaksigaasi asagaas wax ma u taraysaa riwaayat lcadli qof cadliga ah riwaayadiisa can shaksin wax ka wariyey laa tucaddu laguma tiriyo riwaayadaasi tacdiilan inay tahay low qofkaa inay tacdiil iyo walaa u keenayso lagu tiri maayo laa tucaddu lagu tirin maayo tacdiilan cadaaleen lahu raawida la tacdiiliyey cinda alakhariina culamada badankood wahuwa saxiix waa sida saxiix ah wa qiila waxaa lili huwa tacdiilun wey shucbat ibn xajaaj ba ninkan ka wariyey marka shucbaba ka wariyey oo lagu kalsoon yahay ninkan uu ka warinaya waa fiican yahay la dhihi maayo waxaa dhici karta isaga inuu hiqa yahay cadli yahay dabdi yahay laakiin w qofku ka warinayo uu daciif yaha dhici karta oo rag kale ay helaan jarxi mufasara ay helaan saas wey ba qowl labaada jira waa maxay wa camalu lcaalimi caalimka camalkiisa masale kale wey wa camalu caalimi caalimka camal falkiisa wa futyahu futya caalimi qofka caalimkaa ah, fatwadiisa calaa wifqi xadiithin xadiid macnihiis iyo waxa uu ka hadlaayo sidii ahayd uu ku camal falo ama uu ku fatwoodo laysa ma aha iyaduna xukman xukmin bisixatihi inuu saxiix yahay lagu xukumi maayo saas ku leh walaysa mukhalafatuhu inuu khilaafay lahu xadiidkaa inuu khilaafayna qadxan dhaawac kuma aha fii sixati xadiidka inuu saxiix noqdo walaa fii riwaayatihi werintiisa u wariyeyna ayaduna sidoo kale wey marka ninkan xadiidkan isaga ah waa daciif sheekho walbaaba masaladan xadiidkan siduu ka hadlaayo dadka u fadwoodaye xadiidka saxiix ku noqon maayo ah, maalan sheekho walbaa yaa ku camal falay oo xadiidkan wuxuu ka hadlaayo ku camal falay ayaduna xadiidku saxiix yeeli mayso saasuu ka hadlaya wa camalu lcaalimi caalimka camalkiisa iyo wa fityaahu fatwadiisa calaa wifqi xadiidin xadiid waxa uu waafaqsan yahay iyo wuxuu ka hadlayo uu camalfalay ama uu fatwooday laysa maaha fatwadaas iyo camalfalkaasi xukman xukum xukumid bisixati xadiidka saxiixnimadiisa la xukumay maaha walaysat mukhaalifatu khilaafadiisa lahu khilaafayna qadxan fi sixati kuma ah. oo xadiid haddaad aragto uuna sheekh nin caalima uu khilaafay oo uu ka camalfali waaye la dhihi maayo waa daciif xadiidkii la dhihi maayo walaa fi riwaayatiina lagu daciifin maayo wa qiila waxaa la yidhi bal wla fi ruwati wala fi ruwati sa walaysat mukhaalifata low qadxan fi sixati wala fi ruwati ruwaadiisana ma ma qadxi kuma aha xadiidkana ma sixiyo walaysat mukhaalifatu qadxan fi sixati kuma aha wala fi ruwaatina qadxi kuma aha taas ku xadsanta hadduu khilaafo oo uu ku camalfali waayo xadiidkii ama uu khilaafo xadiidka sixadiisa ma daciifinayso ruwaadii xadiidkaa warinaysana ma daciifinayso sheekhadeed baa ku camalfali waayo xadiidka ruwaadii laga daba tegi maayo muxuu camalfali waayo ruwaaddaa daciifa la dhihi maayo marka macnuhu in la cadeeyaa la rabaa qofkan isagaa waa cadli iyo waa daciif labada in la kala cadeeyaa la rabaa mooyeene camalfal uu ku camalfalay iyo fatwa uu fadwooday iyo camalfal la-aan uu ku camalfali waayey iyo fatwo uu ku fadwoon waayey daraaddeed midna wax yeeli mayso waxna ku kordhin mayso wa qiila waxaa la yidhi bal huwa xukmun bisixatihi kol hadduuba sheekh caalima ku camalfalay xadidkan uu saxiixay tusi wa saxaxahu alaamidiyu waxaa sidaa saxiix yeelay sheekh alaamidi ninkaa la yidhaahdo ah, alaamidi alimaam alfaqiih alusuli alxambali uma shaaficiyi baad yihahda amidku waa qarya min qura diyaarubakr diyaarubakrna waa turki bay hadda ku taalla nimankan kurdiyiinta la yirahdo meesha caasimada wax wey diyarbakr marka alaamidi wagayruhu iyo keyrkiis oo min alusuuliyiina usuuliyiinta a ah, waxay dhaheen maya ee eh, xadiidkan hadduuba nin caalama ku camalfalay ama intii masale la weydiiyey uu fatwadiisiiba soo hosgeliyey xadiidkaa inuu tusaysaa bay tusaysaabayleeyahy iyagu wa fi lmas'alati masaladan waxaa ku sugan kalaamun war dawiilo dheer war dheer baa ku sugan marka camalulcaalim ninka caalimkaa camalkiisu xadiidka masixi yeeli fatwadiisa masixi yeeli hadduu khilaafase ma daciif yeelaysaa sida saxda wuxuu ku leeyahy maya waxba u tari mayso masalatu alcamal iyo fatwa iyo diidid iyo khilaafid meehee ruwaadda laga hadlayo ruwaadda ha ka hadlo hadduu ruwaadda ayadaa uu tawfiiqiyo ama tacdiiliyo asagana u yahay ahlu litacdiil u yahay xadika asaga wuxuu noqon xadis saxa u noqonaya hadduu asaga uu jarxiyo wax ka sheego jarxigaasna uu mufasir yahayna ayaduna xadiidku daciif buu noqon waxaa laga hadlaya war ruwaadda wey ee camalka xadiidka iyo ku dhaqankiisi iyo fatwadiisii iyo wifqa alxadiid iyo khilaafidii waxaas marka kuma tahay xukmu riwaayati taa'ibi min alfisq qofka taa'ibka ah fisqiga ka toobad keenay xumaan buu samayn jiray oo faasiq buu ahaan jiray waa toobad keenay riwaayadiisa ma la aqbali ila waan soo maray raawiga marka la daacninayo asbaabta lagu daclinayo xagga cadaalada kamideed waxaa kamid aheed fisqiga kamideed marka hadduu faasiq ahaa lama qaadana warkiisa la qaadan maayo in jaakum faasiqun binabain bed fatabayanu fisqigii buu ka toobadkeenay waa ka soo noqday ah, waa ka toobadkeenay ma la aqbali mase waxaa leeyahay warkaa melba waabaan ka dadnay tuqbalu riwaayatu taa'ibi min alfisqi buu ku lehy musanifka qowlkaas wuxuu hormariyey ah, wuxuu leeyahy tuqbalu waa la aqbali riwaayatu taa'ibi midka taa'ibka riwaayadiisa min alfisqi ka toobadkeenay ah, ila aladiina taabuu kuwii toobad keenay mooyeene marka shaahidkii oo kale weya qofkii maqraatiga faasiq ahaa maqraatigiisa la aqbali maayo inuu maratay toobad keeno mooyeene kadalika faasiqii hadduu marata isagoo toobad keeno riwaayadiisa waa la aqbalaya walaa tuqbalu la aqbali maayo ba riwaayatu taaibi qofka taaibka ah, riwaayadiisa min alkadibi been ka toobad keenani fii xadiidi rasuulilaahi uu ku been uuman jiray sal slam qofka beenaala wuxuu nabiga ku been uunta unan toobad keenay buu yidhi la aamini maayo ka asaga wadalika zajran lahu asagaasaa la radinaya waligayrihi iyo gayrkii ku qusqaado wey ninkii been nabi maxamed ka sheegay alayh salaam warkiisa inaan war dambe la qaadanaynin ayaa dandan sajran wa mancan wa radcan in la reebaa la rabaa oo warkiisa aan maaratay qof dambe uuna nabiga alay slam ku been uumanin marka waa zajri canaan wey low asaga lagu canaananaya oo lagu tacziraya lagu ciqaabaya iyo waligayri kayrkiisa oo minman tusawilu nafsahu dalik qof allaala qofkii naftiisa ay waxa ugu sheekayn laheed oo dhanba xukmu riwaayati man akhada cala taxdiidi ajra <clears throat> masale kale uu ka hadlay musanifka wuxuu yihi xukmu riwaayati man qof riwaayadiis xukunkeeda maxay tahay akhada qaata cala taxdiidi xadiid ajr ujro ka qaadanaya dadkii bu xadiid u akrinaya keena buu leeya marka ujradii iyo dhaqaalihii laa ba aqwaal saddex uu geliyey laa tuqbalu la aqbali maayo riwaayatu riwaayadiisa cinda albacdi culamada qaarkood ka axmed baa kamid ah imaam axmed raximah wa isxaaq bin raaweyi wa abi xaatim raggaas waxay leeyihiin ninka ujro ku qaadanaya xadiidka riwaayadiisa lama qaadanayo ba w tuqbl waa la aqbali cinda bacd اaakhar culamada qaarkoodna kaabu nucaym alfadl bn dukayn sheikh bukhaari ah isaguna wuxuu le waa la aqbali qolada way kala qaadeen jiib weeyaana waa afta abu isxaaq ashiraazi abu isxaaq ashiraazi wuxuu fadwooday liman imtanaca caleyhi اlkasbu qofkii shaqadiisii ay maarata ka mancood ciyaali u shaqayn lahaa shaqadu caruurtiisa u shaqaysan lahaa qofkii uu ka reebay bisababi taxdiid taxdiidka iyo cilmiga xadiidka sheegideeda sababteed ninkii uu kaga mancoomay oo ka reebay ee cilmiga sheegidiisa bijawaazi akhdi ajri ujrada inuu qaato inay banaan tahay buu sheegay qofka wax kala ku mashquulsan yahay cilmigii wuxuu kaga shaqadii uu shaqaysan lahay muruqmaalkiisiiyo suuquu geli lahaa cilmigan uu dadka u sheegaya ka reebtay xadiidkan waa qaadan karaa waxaa laga hadlaya marka waa xadiid xagga ah waxaa ka sii ah qur-aanki qur-aanki baa xagga ka sii ah qofku qur-aanka intuu dadka baro wax ku qaadanaya asaga haddii xadiid walba laga hadlaya wax laga hadla xadiid uu yahay qur-aankina waa min baabi owla khiraaf dheer baa ka taagan warar dheer baa ka taagan markaas markii luqluuq iyo xoogow qiilqiil iyo aan raadsanno xoogow baan helaynaa laakiin markii arrintu ay eh, aad fiiriso aad bay culus tahay sunanka fi sunani tirmidi wabudawa hayrihim axaadiisa kusoo aroortay ee ku saabsaneed qur-aanka wax lagu qaato markaad akhriso xoogow waxaa ku gelaya shaki ah laakiin xoogow qiilkana waa jira hadda isxaq shiraasi uu leeyahay o kale ninkan isagaa umurihiisa uu qabsan kara xoog buu leeyahay caamadaasi ushaqaysto u shaqaysan kara meel walba wax ka kasban kara laakiin wuxuu meesha la fadhiyaa dadki wax baraya kol hadduu dadkii waxberidoodii uu ku mashquulay dee in wax loo taago ha in wax la siiyo weeyaanoo lagana hadii kale suuqa la wada geli saasuu kuleeyay xukmu riwaayati man curifa bitasaahul xukmu riwaayati man qof riwaayadiis xukunkeed curifa lagu gartay bitasaahuli tasaahul baa lagu yaqaanaa nin oo aad u faydhoon oo ixtiyaadka iyo xadarka iyo taxadarka xaggiisa ku adag meehee qof mutasaahila wey wax sax amuusa dhih aw biqabiili talqiin baa lagu yaqaanaa talqiinta inuu aqbalo warkaani warka soo ma aheen iyo warkaadi kitaabkaadi baan ku aragna hadii la dhaado waa socda buu dhihi waa ijaasus bixin ow kathrati sahwi sahwigiisa aad u fara badan qofkaasa riwaayadiisa ka waran saddexdaas u kala qaaday ko laa tuqbalu la aqbali maayo riwaayatu man qof riwaayadiis curifa lagu gartay bitasaahuli fi samaacihi maqalka hore ee uu wax maqlaayo yuu mutasaahil yahay darsi baa loo fadhiyaa cilmi baa la socda maanta oo dhan dhegta farta geli isha farta xoqo sanka farta geli wax ka soo saar telefoonka degi fur wasapka gal waxaanu ku mashquulsan yahayba risaala message dir ya waxaanu ku mashquulsan yahay iska saaxo iska lulmo mutasaa'ilka noocaas oo kalea ah. laa tuqbalu riwaayatu man curifa qofka lagu gartay bitasaahuli fii samaacihi maqalkiisi iyo aw ismaacihi maqashiintiisa sheekhi baa la haystaa markuu wax maqashiinaya dadka wax u sheegayana mutasaahil wey oo wax uu maaragtay muqaabalo ku samaynin oo uuna sugin oo xagga ka waxaynino yuu dadka maqashiinaya kaman qof oo kale wey mutasaahilki laa yubaari aan dan ka lahayn ninam inuu iska masaxdo waqta samaaci suu dhag u dhow barsiga warka la bilaaba la toosin ladhe waa lakacay rakici kaman laa yubaali kaan u abayeelayni binoomi hurdo waqta samaaci waqtiga darsiga la dhegeysanayo iska saaxanaya danba ka geli maayo ah, inuu kacaa la raba hurdo qabato meesha ka kaco meel kala fadhiisto waxyaalaha uh, hurdo uh, uh, ka reebayo uu isticmaalo wanaag waxaaso dhan baa la rabaa marka horeba uu taxadaro darsi baan akhrisana xilli kulul baa wax la akhrisane waan sii saaxan oo sii qeeluushado waxyaala nocaas oo kalea la rabaa taxadar kaman laa yubaali binoomi waqta sama aan u eryerin oo mase yuxadiu qofka sheegaya w ismaaci w qofki ismaaci baa haystaa aw yuxadiu wuxuu akrini o sheegi min aslin asl buu wax ka akrini hayra muqaabalin aan la muqaabalaynin muqaabalku waxaa weyaan darsigii wixi aad qoratay waa inaad kitaabkii sheekha aad la aado oo tirahdo ma sidan u qoran yahay sidan wax kaaga qoray sax miya ardadii kale wax qoratay asaga kiisi isla fiiriyo wax marka la saxay la sugo wey farguriga jirta wax walba la qori jiri wax walba la qori jiri marka wixii saqdiya ah iyo wixii ziyaada ah iyo wixii cadli iyo tacdiil u baahan iyo wixii eh, niqaad u baahan wixii o dhan iska hagaajin jireen kitaab marka aan la muqaadalin oo la tanqiixin oo la sugin oo taxqiiq lagu samaynin ayuu wax ka akrinayaan walaa tuqbalu la aqbali maayo riwaayatu man curifa qofka lagu gartay riwaayadiisa biqabuuli talqiini fi lxadiid xadiidka inuu talqiin iska aqbalo awase bian yuraqana shaya shay baa loo laqini oo waxaa la dhihi waxa waxaas fa yuxadidu bihi min gayri an yaclama isagoon ogaanin anuu min xadiihi inuu xadiidkiisi yahay ardayda ah, waxuu sheegi ardayda wuxuu sheegay masagoo sii sheegi inuu xadiidkiisi yahay iyo kitaabkiisa ku sugaya isagoon damba kasii gelinba u fiirsanin ah, waan kaa maqlay hadda ka hor iyo kitaabkaada ku taalla iyo walaa tuqbalu la aqbali maayo riwaayatu man qof riwaayadiis curifa lagu gartay bikahrati sahwi sahwi badan fii riwaayati riwaayadiisa in badan sahwinaayo ayib xukmu riwaayati man xadatha wa nasya riwaayatu man qof riwaayadiis xadatha sheekeeyo xadiis sheegay wa haddana halmaamay hadduu halmaamay deena ardadii ka xifdiisay dib u xasuusiyeen marka asagii wax sheegay baa halmaamay waxaa la yidhi sanad hore wuxuu markaad noo sheegaysa waxaasaad noo sheegtay waa halmaamay asaga iska halmaamay halmaamkaas marka ma diidayba ma inkirayba ma nin halmaankiisa un ku kaaftooyaba e, waa la fiirinaya tafsiil buu gelin rabaa tacriifu man xadatha wa maxaa laga wada horta man xadatha qofki xadiid sheegay oo wanasiya halmaam waxaa laga wadaa huwa anlaa yadkura shaykhu inuuna sheekhu anlaa yadkura inuuna xasuusanin wey ashaykhu sheekhu uu xasuusan waayo riwaayata maa xadatha bihi wuxuu u sheegay riwaayadiisa talmiidu talmiidkiisa riwaayata maa xadatha bihi talmiidu canhu riwaayata ma shay riwaayadiisa waa inuu xasuusan waayo maaga xadatha bihi uu u sheegay talmiiduhu baa u sheegay canhu asaga inuu ka wariyey talmiidkana wuxuu ku yiri waxaasan kaa wariyey markaasuu sheekhan xasuusan waaye wallahi ma xasuustu yiri walaa yadkura shaykhu sheekhu inuu xasuusan waayo weeyaan riwaayata maa xadatha bihi wuxuu u sheego talmiiduhu talmiidkiisa canu xaggiisana oga sheego riwaayada ayada inuu maarata xasuusan waayo yaa riwaayatu man xadatha wanasiya la yihahda xukmu riwaayati qofka intuu wax sheegay haddana halmaama riwaayadiisa ka waran qowl laba qowl buu geliyey wuxuu leeyahay alraddu horta waa la radinaya warka asaga sheekhiina hadduu diiday waa goorma in nafaahu sheekhi hadduu anfiyo diido nafyan diidid jaaziman go-on Ah, ban qaala waaba inuu yihahda maa rawaytuhu war ma warinina dhaafi warkaan adaan kaa maqlay ka igamaadan maql bulis istaagay war jaazima wey oo huwa yakdibu calaya war uu ugu been umanaya fiiriya buu yidhi saasuu yidhi ardaygan fiiri ugu been umanayo goorma waxaa idhi ardaygii buu kor fantay oo huwa yakdibu calaya waa ugu been umanaya ayuu yidhi wanaxwi dalika halka hadday gaadho warkaa asaga a ah, meel baa dhigaya sheekhaasna loo nisbeen maayo ardaygan watana banaanku waa inuu ka maro iska dhaafo ila si jismi sheekh si jaazib yuu u maaratay u radiyey shakina ma gelininba ba qowlka labaad waxaa weeye hadalka tafsiirka labaad alqabuul waxaa la aqbali in taradada hadduu noqnoqdo fii nafyihi nafyintiisa hadduu ka taradudo ka shakiyo kaan yaquula waa inuu yidhaahdo laa acrifu ma garanaayo ma warkaasaan kuu sheegay haa ma xasuustee ma garanayo ow laa adkuru ma xasuusto wanaxwi daalika buu yidhi sidaa hadduu yidhaahdo oo isaga shaki ay ka yargasho uu jasmin waayo igamaada maqal iyo been una u dhigin warka waa la aqbali leannahu sheekhu inuu wax halmaamo waa suuragalo insaan buu u yahay basharku wax waa halmaamaa laakiin ninkan cadliga ee hiqada ee arday wax werinayo warkiisa ayada waa la aqbali inuu maarata been sheegayo baciid wey way fogtahay inuusan ninkan halmaamay oo nisyaan ku dhacday baciid maaha lama fogaysan karo lama fadaysan karo marka waa la aqbalaya kol hadduuba taradud la yimid oo wallahi waan shakiysanahay iyo ma xasuustay uu yidhi ninkan jaazimkee ardaygeene maya waan kaa maqlay oo adaa sida noogu sheegay meheebad noogu sheegtay leh warkiisaa la qaadan ayib hal yucaddu ma lagu tirin radulxadiidi xadiidka radintiisa haddaan dhaan hal la radiyo qowlkaa hore ee ah in nafaahu nafyan jaaziman waa la radin soo maana soo marin marka haddaan idhahno waa la radinayaa sheekhii ama ardaygii dhaawac ma soo gaarayaan oo sheekhina kafle iyo nisyaan ardayguna inuu wax sheekha kor ka saaro been sheegay bal wuxun baari maya waa dhacdo shila iska dhacay wey hal yucaddu ma la tirini radulxadiidi xadiidka radintiisa qaadixan inuu yahay mid dhaawacaya fii waaxidi mid oo minhumaa ardaygii sheekhi kamida ma dhaawici oo ma la dhihi maxaad la halbaantay adigase maxaa sheekha wuxuunan dhihin baad udul dhehaysaa daalac ma loo sii qaadani mise halkaasa lagu damin xaajada warka sheekha waa jisbiyey inaan waxba ka maqal si waa ku radiyey halkaa hala dhigo adigana waxba ma qabtid ardayga haddaad tahay oo ad waxaad maaratay qabtay baa lagugu diiday adiguna haddee waaba diidayba intaa lagu dabiy miyaa la dhihi mise waxaa la dhihi ardigii iyo sheekii mid baa daciif ama labadaba daciif weya la dhahaya tanu ka hadlaya hal yucaddu radulxadiidi qaadixan inuu yahay mid duraya oo dhaawacaya fii waaxidin mid oo minhum labada kamida ah ma dhaawacaya jawaabtu waxaa weeye laa yucaddu lagu tirin maayo radulxadiidi xadiidka asaga ahee ardayga sheekha markuu yidhi waan kaa maqlay uu sheekhu diiday igama maqal radintiisu qaadixan lagu tirin mahayo inuu yahay mid qadxinayo dhaawacaya fii waaxidi mid oo minhumaa ardayga iyo sheekhi ka mida midna ma dhaawacayo liannahu laysa axaduhumaa midkood ma aha awlaa mid ka xiga bidacni durid min alaakhari midka kale haddii ardayga la qabsado la yirahdo sheekhi baad martay oo wax dusha ka saartay de sheekhuba waxaa isagana la dhihi karaa waa halmaamay muqafal wey kathiiru sahwi ah oo wuxuu maaratay sheegay garan waayey ayaa la dhihi karaa labadooda marka waa isku garab dhaceen marka waxaa leeyahy intan un hadda dooda ka taagan tahay dhinacaas ka dhigo sidiis kale waa iska fiican sidii kale waa fiicantihin sheekuna awal bcadli bu ahaa iqu ahaa ardayguna sidaasu ahaa wixii kala hadda weriyaan waa la aqbali lakin intaa waa laisku qabsaday dhinac naga dhiga la dhahay mithaaluhu xadiidka isaga ah, man xadatha uma nasya mithaalkiisa waa kan ma rawaahu abu dawuud fi sunanihi wtirmidiyu fi sunanihi wibnu maaja fi sunanihi min riwaayati rabiica bin abi cabdiraxmaan saddexdaba sunankay ku sugan yihin rabiica bin abi cabdiraxmaan wuxuu ka wariyey can suhayl bin abi saalix samaan can abihi abi saalix dhakwaan abi saalix samaan can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam qadaa wuxuu xukumay nabigu bilyamiini dhaar maca shaahidi makhraati la socda nin mudaci ah oo wax sheeganaya baa layidhi makhraati keen albayinatu cala almudaci markaasu wuxuu yihi hal makhraatian haystaa hal meel haystaa ha dhaar ku kab makhraatigi labaad meeshiisi qadaa bilyamiini maca shaahidi shaahidkii maciisi xadiidka asaga ee marfuuc ahaa qaala cabdulcaziiz bin moxamed adaara wardi waa ardaygii rabiica bin cabdi cabdiraxmaan ardaygiisi weye wuxuu yidhi xadathanii bihi waxaa ii sheegay xadiidkan rabiicatu bin abi cabdiraxmaan baa ii sheegay can suhayl buuna iga waramay ibn abi saalix oo isaga suhayl iyo ninkan la yidhaahdo cabdulcaziiz ibn abdmoxamed daarawardi waxaa u dhexeeyey rabiica bin abi cabdiraxmaan buu udhexeeyey oo sheekiisi ahaa falaqiitu buu leeh cabdulcaziiz waxaan la kulmay suhaylan suhayl baan la kulmay waa shaykhu sheekihi sheiku sheekhi cabdilcaiz sheekiisa rabiic u ahaa sheekiisa kalena suhayl wuxuu leeyahay sheekhay eh, eh, rabiica sheekiisa suhayl baana la kulmayba toos mubaasharatan fasaltu canhu xadiidkii uu ii sheegay rabiica bin abi cabdiraxmaan ayaan weydiiyey rabiica bin cabdiraxmaan oo sheekhaygiiba waxuu kaa sheegay ah, warkaasi falam yacrifhu suhayl waaba garan waaye ma rabiica waxaa iga sheegay haa ah, walla maba garan ayuu yidhi faqultu markaasaan waxaan iri buu yidhi cabdilcaiz weeyaane xadathanii rabiicatu baa ii warramay canka xaggaadu bikada xadiidka asaga qadaa bilyamiini maca shaahidi sanadkaas waa waqriyey fa saara suhayl suhaylkii waa halmaamay wuxuu ahaan jiray bacda dalika markaa kadib wuxuu ahaan jiray yaqulu ka yiraahda wuxuu dhihi jiray xadathanii cabdulcaziiz soo ma art waa ardaygiisi ardigiisi buu ka warinaya xadathanii cabdulcaziiz ibn maxamed daarawardi yaa iga warramay can rabiicata ibn abi cabdiraxmaan buu iga warramay canii anigu iga warramay rabiicana asaa dib iskaga warinaya أنيi xadثtu inaan u sheegay buu ii sheegay ربيc عن أbي هريرaةa رaضي الlه عnه mرفوعا بkdا qdا بالyميn mع شhاhد saasuu ku werinaya saasuu ku werin dib yuu maarata u akrinaya أshهر المصنفاaتi فيhi kitaabu أخhباari maن xadثa wالنasya kitab lyhah jirt yaa iskale kdيب البغdاdي للkdيب البغdاdي رaحimه الlه taعالى والله أعلم بالله التوفيق وصلى الله وسلم عليه